boqol sideed iyo sideed iyo soddonka jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaan ku soo jirnay maqsadka labaad ee maqaasida kitaabkuu sheekhu alifay xafidahu llah kitaabka tafsiirka oo kitaabka saddexaad aan kusoo jirnay waxaan maraynay suurat atawba ayaan soo bilownay xadiidka koobaad xadiidka labaad amaba aayadda kale oo imaamka ka soo qaatay qowluhu tabaaraka wa qowlka rabbigan uu yidhi aladiina yalmizuuna almuawiciin aladiina kuwii iyo munaafiqiintii yalmizuuna ceebaynaayeen oo dhaleecaynayeen almutawiciina kuwa samafalka sameeyo xadiidka laba boqol iyo saddex iyo labaatanaad can abi mascuudin waxaa laga wariyey albadri weeyaani qaala wuxuu yidhi lamaa umirnaa goortiina la falay bisadaqati sadaqa inaan la baxna kunnaa waxaan aheennay nataxaamalu kuwa xamaasho oo dusha iska saara xamaal ayaan aheennay taxaamulka waxaa weyaan qofka inuu iska oo inuu xamaalo si uu sadaqo wuxuu kula baxa usoo helo oo isku kalifa weeyaan lamaa umirnaa goortii nala faray bisadaqat sadaqada nala faray kunnaa waxaana nataxaamalu kuwa xamaasho oo isa soo xamaalayaan aheynay oo dusha wax soo saara fa jaa abuu cuqaylin amaba abuu caqiilin sida uu mxuu ahaa alxaafid ibn xajar uu e, dabtigiisa uu ka dhigay wuxuu leeyahy abuu caqiil waa bifati lcayn fa jaa waxaa yimid adinkan abuu cuqayl baa idin qoran fajaءa abu caqiilin ninka abu caqiilira yimid magaciisa waxa la yidhaha ayaa la yidhahda weyaan xabxaab ayaa la dhihi jiray ninka abu caqiil ah fa jaءa la yimid abu caqiil ninka abu caqiil iraa binisfi saacin hal saac oo laba kiilo iyo rubac ama bar ah nuskeed ayaa la imaaday weyaan oo kiilo iyo toban mxuu ahaa boqol gram meelahaas amaba kiilo iyo rubac ayuu la imaaday oo raashiin aho sadaqa ah wajaaa insaanu ninbaa kala la yimid biakara minhu intaas inka badan ama intiis inka badan ayuu la yimid faqaala munaafiquuna munaafiqiintu waxay yidhahdeen oo ceebaha muslimiinta inay barbaaraan oy toosh ku iftiimiyaan u taagnaan jiray ina allaha la weyne la haniyun waa ka deeqtooma can sadaqati hada ninkan sadaqadiisa ilah uu ka deeqtoomaa weyaan wamaa ninka uu saas ay leeyihin abu caqiil xabxaab ay ula jeedaan kuwaan yar u wada muxuu nisaaca ilah uu ka wamaa facala hada alakharu kan kale wax badan la baxayna muusan samaynin ilaa riyaan istus unbuu u sameeyey dan kale uu leeyahay lama arka weyaan dhankii ninkii miskiinka ahaa oo wax yar la imaadayna waxay yidhahdeen ilahay muxuu ugu bahan yah kan miskiinka wuxuu wada kii kalena waxay yidhahdeen wax kale maan istatus iyo ha lagaa sheega ha muxuu ahaa lagugu ammaano intaasuu ula baxay weeyaan fa nasalat waxaa soo degtay qowlka alle uu rabbi yidhi alladiina munaafiqiintii yalmizuuna ceebaynayeen oo ku dhaleecaynayeen kuwa wanaaga iyo samafalka la imaado iyo mxuah khayrfalka oo min almuminiin muminiinta ka mid a ah, fi sadaqaat sadaqooyinka ay la ku dhaleecinayeen waaladiina kuwii oo laa yajiduna aanan helaynin ilaa juhdahum awoodooda iyo karaankooda mooyane fayaskharuuna minhum kuwa ayagu ay ku jeesjeesayaan sakhira allahu minhum allah subxaana wa tacala ayaa iyagana ku jeesjeesi weyaan marka aayaddaas tafsiirkeeda saas ayuu ku fasiray ninka la yihah abi mascuud in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aayaddaas lagu soo dejiyey iyadoo loo jawaaba nimanka munaafiqiinta oo dhibka badnaan weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi tusalli ha dukanin calaa mid oo minhum ayaga ka mid ah oo maata geeriyooday abadan weligii ha ku tukanin weyn ama weliga ha ku tukanin xadiidka laba boqol iyo afar iyo labaatanaad can ibni cumar waxaa lagu yihi cbdullahi qalu wuxu cbdullahi bn cumar lamaa tuwufiya la oofsaday uu geeriyooday cabdullaahi cabdulaahi cabdulahi ninka la dhihi jiray ma taqaana cabdulaahiga cabdulahi bin abi masaluul weyaan wuxuu geeriyooday sanadkii jirada nabigeen markay ahayd markuu nabigeena ka soo laabtay meesha layidhaha tabuuk oo munaafiqiintii ka hartay oo nabiga aanan raacinna uu ka mid ninka layidhaha cabdulahi bin ubey bin saluul ninkaas uu ka mid ahaa aad u dhibaateeyey xitaa yahuudda iyo kufaara quraysh dhib ay u geysanin ayaad ninkaas nabi u geystay alayh salaat slaam iyo muxua diinta islaamka lakin wallahu haalibun cala amri walaakina aktar annaasi laa yaclamuun ninka marka sanadkaas sagaalaad oo laga soo laabtay meesha la yidhaahdo tabuuk laga soo laabtay jeesh lcusra isaga iyo munaafiqiintu hogaaminayn ay kadib dhaceen markii nabigu soo laabtay isagoo weliba soo guulaystay oon dhibaato la kulmin oo wanaag iyo khayr la soo laabtay ayuu ilaah subxana wa tacala u ofsaday ninka la cbdulaahi bin ubey bin saluul lamaa tuwafiya goortuu geeriyooda cabdulaahi cabdulahi bin ubey bin saluul jaa waxaa yimid ibnuhu wiilkiisa oo la dhihi jiray cabdulaahi ibnu cabdilaah wiilkiisana cabdilahi asna la yihahda ayaa wuxuu yimid ilaa rasuulilah buu yimid sal l slem fasa'alahu wuxuu weydiistay marka an yuciyahu nabiga inuu siiya qamiisahu qamiiskiisa shaarkiisa iyo qamiiska u xirnaa inuu siiya ayuu mxuuaha ka codsaday muxuu u yeelayaa muxuu u codsanayaa yukafinu wuxuu ku kafinanaya oo kafan uga dhigayaa fiihi isaga abaahu abihiis oo munaafiqnimo ku geeriyooday fa actaahu nabigeena wuu siiya calayhi salat slam intaas wuxuu ninkaa saxaabiga oo wanaagga badan oo ahlu iimaanka ah oo xitaa markii uu nabigeenna calayhi salatu slam ninka la bin ubay bin saluul lain rajacna ila almadiinati layukhrijanna lacazu minha aladal markii haddii aan madiine u laabanno annaga cisada laho muxuu ahaa cabdullahi bin ubay rag raacsan kan dullaysan iyo saxaabadiisaan magaalada ka saarayna ar warka asaga markuu yidhi waa muxuu intuu seef qaatay istaagay madiine ka hor istaagay uu yidhi aad muxuu ahay ninka aad ku sheegtay nabi maxamed alai ku sheegtay inuu dulli yahay ilaa uu ka idmama gelaysid ninkaasaaabigoo qiimaha badnaa ayuu nabiga qalbigiisku ilaalinayay amiiskiis ayuu nabigu siibay kadibna wuu siiyey uma sa'lahu wuxuu weydiistay saxaabigii qiimaha badnaa an yusallia calayhi inuu ku tukado ood ilahi subxana wa tacala inuu dambidhaaf ugu dhigaa laga yaabaa inuu ku tukado ayuu weydiistay faqaama rasul rsulka ayaa istaagay liyusalii inuu tukado oo ninkaas uu ku tukada dartii ayuu istaagay munaafiq ahaa faqaala cumar wuxuu yidhi almulham kii la ilhamiyey oo ilaahi subxana wa tacala in badan qur-aanka inuu waafaqa uu sabab ka dhiga uu muxuu ahaa inuu waafaqa ay dhacday weeyaane ayaa wuxuu ku dhegay faqaama cumar cumar ayaa istaagay faakhada wuxuu ku dhagay uu qabtay bitawbi rasulillah rsulka alle maradihi sal slam faqala wuxuu ya rasuullahyow tusallii calayh ay atusallii calayh miyaad ku tukanaysaa waqad nahaaka iyada uu kaa reebay rabbuka rabbigaadan tusallii calay inaad ku tukata ilaahay baa kaa reebay ilaahay oo kaa reebay ayaad ayadna ku tukanaysaa faqala rasulah wuxuu yidhi sal slem in kale ma ahne khayaranii wuu allah alla weyne ilaahay doornimaad buu isiiyey inaan kala doortay inaan ku tukad inaan ku tukanin ilahay baa doornimaad geliyey fa qaala rabbi wuxuu yidhi marka cumar ayuu iska dhicinaya nabigeena calayhi salaa salaam oo warkii uu u sheegay ayuu asna daliil ula imaanaya in arrinta iyaduu ku saxan yahay istaqfir lahum dembidhaaf alla weydii aw laa tastaqfir lahum ama dembidhaaf allaha weydiinin in tastaqfir haddii aad dembidhaaf weydiiso lahum ayaga ilaah weyne aad ilaahay aad dembidhaaf u weydiis wasaziidu anigana waxaan kordhinayaa cala sabciin toddobaatanki in ka dheer ayaan mxu dambidhaaf ilahay weydiinaya weyaan qaala wuxuu yidhi cumar inahu munaafiqu nabi allow kaas waa munaafiq waa qalbika gaal qalbigiisa ayuu gaalnimo ku jirtaaye maxaa dambidhaaf ilahay u weydiinaysaa qaala wuxuu yidhi marka fasallaa wuu tukaday calayhi cabdulahi bin ubey dushiisa rasullahi baa ku tukaday sal l slem isagoo ku qalbiga ninka la yidhaahdo cabdulaahi ibni cabdilaah ku wanaajina weyaan fa anzla allah alla wuu soo dejiyey walaa tusalli ha tukanin calaa axadin mid oo minhum ayaga ka mid a maata geeriyooda abadan weliga walaa taqum ha istaagin calaa qabrihi qabrigiisana dul istaagan weeyaan saasuu rabbi subxaana wa tacaala yidhi sababtana maxay tahay walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi inahum kafaruu billah waa gaala qofka dumarba gaaloobana war ma yeella weeyaan cumar marka mulham ayuu ahaa nabigeena calaih sala slm waxyaaba badan maxaa ka mid ah qur-aan ku afan qur-aan ku waafaqi usaara badr xijaabka masaladan ya beder ha beder nacam waa sheegay marka alcumuum nacam alkhamr nacam ya aadaanka jazakum la khir alcumuum marka sayid cumar radi allahu tacala ardah manaaqibtiis lama koobi kara marka saas ayuu yidhi ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu arrinta ayad ahayd nabigeena calayhi sala slam amar ayaa lagu siiyey inuusan dibdam ugu tukanin qolyaha iyaga weyaan suuratu huud suuraddu huud weeyaan qowluhu tacala qowlka allu yidhi waaqimi asalaat salaada og arafay nahaar maalinta labadeeda gelin salaada og weeyaan iwazulafan saacado oo min alleyl habeen ka mid ah ina alxasanaat liana alxasanaat ina alxasanaat wanaagyaalka yudhibna waxay tagsiyaan asayiaat xumaanyaalka tagsiyaan weeyaan xadiidka laba boqol iyo shan iyo labaatanaad can ibni mascuudin la wariyay cabdillahi bn mascuud abu cabdiraxmaan alhudali weeyaane ana rajula ninbaa asaaba kala dullacay min imra'atin haweenayn qiblatan dhunkasha haweenay qurux badan indhaha saaray kadibna uu ismilkin waayey dhunkashu kula dhacay weeyaan fa ataa rasuullah nabigu u yimi sal slem fadakara dalika arrinkaas u sheegay lahu isaga xumaantii uu ku dhacay iyo dembigii galay nabigu sheegay faunzilat caleyh waxaa lagu soo dejiyey dushiisa waaqiim asala salaada og arafay nahaar maalinta labadeeda gelin iwazulafan saacado mle habeen ka mid a ah, salaada og weeyaan ina alxasanaat wanaagyaalka yudhibna waxay tagsiyaan asayi'aat xumaanyaalkaay tagsiyaan dalika arrinka asaga dikra waa cido iyo waana eh, lidaakiriina kuwa wacdooma kuwa xusuusta iyo wacdiga iyo xutarta ay waana u tahay weeyaan ayb qaala rajul ninkaa wuxuu yidhi intuu aad ah, wixii dhacay alii haadihi aniga miya aayadan qur gooni ito iskala nabi allow qaala wuxuu yidhi nabigeena ala sl slam laa qaala nabigena wuxu yidhi ala sl slam liman camila biha qofka ku camalfala oo min ummati ummadaydi ka mid ilaa akhiri zamanka arrintan way u taallaa weyaan qofkii dembi yar oo lamam ah ku dhaca oo qobladaas iyo salaam iyo wix lamid ku dhaca kadibna arrintii ayaad ahayd ka qoomamoodo oo qof dab ku dhacay isu arka kadibna waxaa weeyaan wanaagyaalo badan iyo khayr badan la imaado ilaahay subxana wa tacala wuu ugu dhaafaya waad garanaysaa nabigeena sayid cumar waa tii aad arintii xudaybiya uu nabiga ku mucaaraday uu yidhi nabi allow annaga soo xaq kuma sugnin haa gaaladan aad shuruudda adag la gashay oo dulliga shuruudda annaga aan ka soo qaadannay oo shuruuddii adkayd annaga dusha nagala saara iyagana loo fududeeyey soo baatil kuma sugna haa falima na'hudu daniyata fii markaasaa nabigeena ala sl slam wuxuu yidhi ana rasuululah wa huwa naairi rasuulka allaanahay wuu gargaaraya imana hoojinaya ee waxaawey saasuu ku yidhi sayid cumar baa marki sayd abubakar baa marki la kulmay markaasuu yidhi waryaha abu cumarow isilaali ilaahay addoonkiisa weeyaan u gargaarya ee ku sugnow calcumuum arrintii ayada ahayd cumar wuxuu leeyahay acmaal aan la koobi karin oo muxuu ahay ama ama cibaada ama istifaara ama intaasaan la imaaday maca dalika welina cabsideedi way haysaa asagoo jannada lagu bishaaray radi allahu an arda lidalika xumaanta qofka markuu sameeyo waatbic sayiata alxasana tamxuha haddii aad xumaan kaa inaad wanaag raaciso tusaale wasakha mara gaartay saabuun iyo biyo haddii aad raacisa inaad weligeed wasaq gaarin ay noqonaysaa sidaas oo kale marka qofka inuu muxua ah, ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixan uma htada marka towbada iyo camalka wanaagsan kadibna meeshii ariiq in lagu sii mxuu ahaa deganaado waxa loo baahan ya weyaan marka qofkii xumaan ay ka dhacdo weliba khaasatan waxyaabahan sakaa'irta ah inuu camal badanoo wanaagsan la imaado arrinta iyadu way tirtiraysaa ayuu mxuu ahaa nabigeenna caddayna sala allahu caleyh waali wasalam ficilka saxaabigaas ka dhacay ayuu nabiga ku caddeeyey xadiidka laba boqol iyo lix iyo labaatanaad iyo qowlkiisaba xadidka laba boqol iyo lix iyo labaatanaad can anas bn malik waxaa lagu wari khaadim rasul lah sal slm qala wuxu yidhi anas bn malik kuntu waxaana cinda nabi nabi agtiisa ayaan joogay sal l slam fa ja'ahu rajulun baa u yimid faqala wuxuu ya rasuul lahyow innii aniga asabtu waxaan ku dhacay xaddan ay muujaba xaddin xad in laiga oofiye wax waajibaya ayaan ku dhacay faaqimhu igu og calaya dushayda waa xad dembi ah oo xad in laga oofiye waajibiyey ayaa nabi alla ku dhacay iga og qaala wuxuu yidhi walam yasaluu canhu nabiga muusan weydiin xadka uu ku dhacay wuxuu yahay nabiga muusan weydiin istifsaal iyo muxuu yahay hadduu dhihi ama haakada way cadaan leed lakin wuuu ad wax waajibiya mxuuha ku dhacay marka nabiga hoos umuusan gelin idrau lxuduuda bishubahaat nabiga hoos umuusan gelin sal allah alay waslm qaala wuxuu yidhi anas waxadarat isalaad salaada ayaa soo xaadirtay oo waqhtiga la gaaray fa sallaa wuu tukaday ninkii maca nabi nabiga loo tukaday sal l qada nabi nabi markuu guday uu dhammaystay salaatahu salaadiis markuu dhammaysto asalaad salaada qaama ilayhi rajul ninkaa uu istaagay faqala wuxu ya rasuul lahi aniga asabtu ku dhacay xadan ay muujiba xadin xad wax waajibiya faaqib og calay fiya aniga dhexdayda ama aniga kitaab allah kitaabka alle igu og weyaan faaqim fiya igu og kitaab allah kitaabka alle qaala wuxuu yidhi alaysa miyaynan ahayn qad sallayta mid tukaday macnaa miyaadan ahayn alaysa miyaadan ahayn qad sallayta mid tukaday macnaa annaga qofna la tukada sooma tiid qala wuxuu yidhi nacmaa qala wuxuu yidhi fa ina allaha laweyne qad afara wuu dhaafay laka adi dambaka dembigaada ow qala wuxuu yidhi xadaka xadkaada ilahi wuu kaa dhaafay subxana wa tacaala ninkaas dembigu ku dhacay dembiga nabiga ula soo cararay nabigana ala sl slam faruhu kala baxay wuu tukaday kadibna waxaa weeyaan ina alxasanaati yudhibna sayi'aat ayaa meesha taagan weyaan salaaddii marka mukafiraat waa waa tii nabigeenu cadayna alah slat slaam hortaada mara ama gurigaada hortiisa mara oo maalin kasta shan jeer ku qabaysanaysa wax mxu wasaqmiga kugu baagay noqoni saasoo kale w nabig ala slat slam shanta ah culimadu marka markay ka hadlayaan ninkaas hadalka uu yidhi inii asabtu xaddan waxay leeyihiin waxaan asiibay macsiyo oo tacsiir waajibinaysa ee ma ahan xadkii caadiga ahaa oo xad alqadfigi ama xad azina ama xad asariqa ama wixii la midkahay ma ahan ee waa xad tacsiir waajibiyo saas ayaa muxuu ahay culimada qaar ku fasireen ninka la yidhah alqaadi ciyaad caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay xadka la sheegay waa xadkii caadiga qofkii qaadiga ah ama qofkii imaamka loo keeno oo la yihado xad baan ku dhacayna inuu yidhah muxuu yahy xadka inuu ka aamuso ayaa mxuu ah mashruuc ayuu leeyahay wuxuuna ka qaadanayaa wuxuu ka qaatay eh, ficilkan eh, amaba mxuu ahay arrinta uu nabigeena sameeyey sala allah aleh wasalam suuratu yuusuf suuratu eh, yuusuf qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi xataa ida rusul xataa ida stayasa arusul xadiidka laba boqol iyo ahaa labaatanaad can curwat waxaa la weri ibnu zubayr wayaan ibnu cawaam anahu curwa sa'ala wuxuu weydiye caaisha habaryartii caaishahayd radi allahu tacala anhu ardaha zawja nabiy ahayd sal alla slem nabigeena xaskiisa ahayd ayaa wuxuu weydiiyey muxuu yidhi ara'ayti hooyoy ka waran qawlahu qowlka alla uu yidhi xataa idastayxataa goortii ida stayasa markuu quusta alrusulu rususha ay quustaan oo wadannuu ay yaqiiniyaan annahum ayaga qad kudibuu amaba in la beeniyey anahum ayaga qad kudibuu in la beeniyey aqiradan kudibu weyaan qad kudibuu qad kudibuu qaalat waxay tidhi bal kadabahum waxaa beeniyey aayaddaas tafsiirkeeda ayuu weydiiyey ma kudibuu ah in loo been sheegay saas asaga ka wataa marka laakiin de ma ahan tafsiirka ayadda noocaas ma aha in loo been sheegay xataa idaa wadanuu anahum qad kudibuu in loo been sheegay saas macno noocaas inuu meesha ku jira oo kale wax noocaasa ah ayaa taqriiban uu ka yara tiraza amaba uu baarbaaraya laakiin kuma jira macnaha isaga meesha weeyaan kudibuu ow kudibuu qaalat waxay tihi bal kadabahum waxaa beeniyey qowmuhum qoladooda ayaa beeniyey faqultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartay laqad istayqanuu waxay yaqiinsadeen anna qowmahum qoladooda kadabuuhum inay beeniyeen weeyaan wamaa huwa mana ahanin bidanni malana ma ahanin nacam xataa ida stayasa rusulu wadanuu ay yaqiinsadeen weyaan faqaalat waxay tidhi yaa curayatu curwayarobow curwihii ayay tashiirinaysaa curwayarobow laqad istayqanuu bidalika arinta arrinka asagoo yaqiinsadeen qultu waxaan idhi falacallaha waxaa laga yaabaa aw kudibuu amaba loo been sheegay qaalat waxay tihi macaada allah ilaahay ba arinta ayada mxuu aha ka fog oo ka nasahan weyaan arinta ayada ilaahay waxaa weyaan eh, arin uu ka nasahanya eh, weyaan lam takun irusul rususma ayna ahayn tadunu mid malaysa dalika danigaas iyo malaha xun birabbiha rabbigeeda in aad ilaahay u been sheegay may malayn jirin saas ayay mxuu ay ku fasirtay weyaan wa ama hadihi laayata ayadan tafsiirkeeda miya qaalat waxay tihi hum ayaga atbaacu rusuli rususha kuwii raacay aladiina kuwaasoo aamanuu rumeeyeen birabbihim rabbigooda oo sadaquuhum rumeeyeen aamanuu rumeeyeen birabbihim wasadaquuhum rumeeyeen wa taala calayhim albala baladii ay ku badatay wastahara calayhim anasru gargaarkiina uu mxuu ahaa kadib dhacay xataa ida stayasa markii ay qustaan mstayasat ay quusata xataa ida stayasat markii ay quusatay miman kadabahum kuwii mxuu beeniyey oo min qowmin qoladooda oo wadanuu ay maleyn ana kuwooda mxuu raacay kadabuum inay been kuwii raaci lahaa kadabuuhum inay beeniyeen jaa'ahum waxa u yimid nasriga alla weeyaan wa fii riwaayatin qaala curwat faqultu waxaan yidhi lacallaha kudibuu mukhafafatan kudibu aan kudibu qaalat waxay tihi allah ilahay baa arrinteeda ka nasahan weyaan macnaha curwo uu meeshkeeda dhimina wuxuu yahay aayadda xataa ida stayasa rusulu wadanuu anahum qad kudibuu haddii la yidhahdo in la beeniyey kudibuu haddii la yidhahdo in loo been sheegay macno noocaasu muxuu aha ka yardhadhamiyey arrinta iyadana gacantay kaga dhufatay ilan sheekhadii saxaabaday ahayd min almuktiriin toddobadii saxaabada ahaa oo muktiriinta ahaa oo lagu yaqaanay muxuu ahaa axaadiista aadka u badan inay nabiga ka wariyeen oo fiqiga eh, nabigeena alai sl diinta ka xambaartay ay ka ahayd weliba arrimaha guryaha ka dhaca qof kaga fiqiroon muusan jirin ilan qofka muslimka ah, waxyaabaha waajibaadka ama sunanta ama mashruuca ama mamnuuca in waa in muuqata oo ummadda ay wada arkaan masaajida iyo suuqaqii ay ka dhacaan inna guryahay ka dhacaan waa in badan inti guryihii intooda badan qofka soo naqliyey oo muxuu ahaa bannaanka soo dhiga ayadaa ahayd radia allahu anhu ardaha marka fahamkii isaga ahaa oo muxuu aha uu yara bidhaamayey ay gacanta kaga dhufatay oy leedahay waxaa weeyaan waxay yaqiinsadeen oy hubsadeen in la beeniyey iyagii iyo kuwii ayaga raacsanaaba kadibna arrintaa markaay dhacday xaaladooda ay khalaas quus gaareen ooy gacmaha isdul saarteen waa ladin beeniyey haba yaraata wax idiinsoo socdana ma lahan arrinta ay ku dhacday markaasaa waxaa weya gargaarka alla u yimid waxay la mid tahay qowl allahi tabaaraka wa tacaala am xasibtum an tadkhuluu اljanna walama yaأtikum mahalu aladiina khalow min qablikum masathum اlba'saau wاldaraau wazulziluu ilaa la gelgilosaa loo gelgilo weyaan wazulziluu xata yaquula rasuulu wladiina aamanuu macahu mataa nasr ullah rasuulkii afar labadiis dhawaaqa oo kuwa la jira dhawaaqan oy leeyihiin gargaarka alle goormuu imaanaya markaas alle alaa ina nasr allahi qariib gargaarka alle waa dhowya lidalika qofka mudarka hor aad ku dhibaysan hadda xaaladda ummaddeena ay marayso oo kale haddii ilaahay subxaana wa tacaala inuu isu dulleeyo si dhaba inuu u dhibaataysan yahay oo rabbiyow qalbiga ka yidhaahdo gacmaha kor u taaga asbaabta la imaada asbaabta ducada lagu ajiib waxaa ka mid a ah ducaa lmuar aman yujiibu lmudara ida dacaa qofka la dhibaatogeliyey oo muxuu ahaa haba yaraatee oo taqaacat bihim asbaab meel jid walba ka soo xirmay ilaahay subxaana wa tacaala kan markiiba la soo gaaro weyaan degdeg iyo kaalmo la soo gaara marka halkaasa la sugaya markii ay mataa nasrullah goorm oo wixii ay aad u baciidsadeen oo xaaladda ku adkaatay alaa ina nasr اllahi nasriga alle waa dhow yaa lagu yidhi arrintaasay marka ay fasiraysaa oy sheegaysaa ummuna umm muminiin caaisha radia allahu tacala can ardaha suuraة اlsra qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi casaa an yabcaka rabuka maqaama maxmuuda casaa wuxuu mudan yahay an yabcaka inuu kusoo saaro rabuka rabbiga maqaaman bos iyo darajo maxmuudan lama hadiy weyaan waa noo soo hormaray xadiid dheer xadiidki dheer waad xasuusataan oo nabi aadan loo tagaayo alayhi wala nabiyina salatu slam ilaa nabigan loogu yimid alai sl slam u dhihi jira ana laha booskaama booskayga weya xadiidka laba boqol iyo sideed iyo labaatanaad can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala anhuma qawlihi cabdullahi bn cumar ina annaasu dadka yasiruuna waxay ahaan doonaan yowma alqiyamati maalinta qiyaama juthan kuwa jilbaha ku fadhiya kuwa jilbo jacsada jilbahay ku fadhiisan doonaan oo nabi walba markay u tagaan jilbahay ku fadhiisanaan waxay u tagayaan nabi aadam jilbahay ugu fadhiisanayaan oo leeyihin ilahay nooga shafeec adiika marka dheerigu wataarka kii hore jilbowjacsi kuma jirin marka laakiin kan wuxuu wataa jilbihii dhulkaummadda ay dhigtaan weyaan kulla ummatin ummad la arkana tatbacu waxay raacaysaa nabiyaha nabigeeda yaquuluun waxay leeyihiin yaa fulaanu nabi hebelow ishfac ergey oo ilahay noogu ergey weyaan yaa fulaanu hebelow nabi hebelow ishfac ergey xataa intaha xataa tantahi ilaa ay kaga oy kaga timaad ashafaacatu shafaacada ila nabiy nabiga sal alla slm nabigeenna fadalika arrinka isaga yowma maalin waan yabcaduhu llahu alla u soo saara almaqaama booska almaxmuud ee la mahadiyey waatan ducadan markii hadda salaada la adimo la yidhaahdo shahaadadii la ahriyo oo imaamku dhahay la dhaha kadibna radiitu bilahi rabban wabixamed nabi wabalislami diinan la yihahdo kadibna nabigan lagu saliy alai sl slam salaat lagu saliya kadibna la yidhahdo allahuma raba hadihi dacwat ataama salaati اlqaa'ima aati muxameda alwasiilaة اlfadila wabcaثhu maqaama maxmuuda اladii wacadta marka maqaamkan iyo booskan loo ballanqaaday oo qofkii nabiga calayi sala slam ilahay weydiiyey ay u waajibay shafaacada booska isaga ayaa marka uu nabiga leeyahay waa booska isaga ah oo maalinta qiyaama liisoo bixin doona ana lahaa markaas waatan uu leeyahay uu nabiga u sujuudi doona alayh slat slaam kadibna mahadyo alla oon la koobi karin ilahay uu furi doono wa calaa hada asaas ilahay uu dhihi doono kor u qaad madaxaada su'aale muxuu ahaa halagaa ajiiba ducoy oo halagaa ajiiba oo mxua weydiisa ha lagaa yeelo weyaan qowluhu tacala qowlka alla yidhi yasaluunaka wax kaa weydiinayaan can ruuxi ruuxda wax kaa weydiinayaan ruuxda ku jirta qof annaga naga mid maanta haddii la weydiiye naftan akeekamaysa oo xooga badan oo daldalmaysa oo muxuu aha fikiraysa oo wax qabsanaysa oo ordaysa oo fariisanaysa oo saaxanaysa wax cunaysa oo muxuu ahaa tamaninaysa bal itaabsii yaa maanta naftiisuna taabsiin kara waxay ta intay la eg tahay ma halkiila ma nuskiila ma faryaradana waxaa wey ma madowdahay ma caddahay ma biya ma dabayla bal qof ka jawaabi kara ila alaan maanta la joogo ka jawaabto lamahay cid ka jawaabto soo technolojiga hadda meel sar lama gaarin dad baa maanta waxay ka hadlahayn ilaahay iyo makiibaad naftiisii yuusan xataa ka hadli karin wayasaluunaka can اruux ruux bay wax kaa weydiinayaan weyaan ano imaan doonta insha allahu tacala xadiidka laba sagaal labaatanaad can cabdilahi waxaa laga wari mascuud wey radi allahu tacala canhu qala wuxu yidhi abdillahi bn mascuud baynamaa goor ana anig maanabi nabiga aan la jiro sal l slm baynamaa goor ana aniga maca nabi nabiga aan la jiro sal l slem fii xarin meel beer ah masraca iyo beer ayaa nabiga aan la jiray wa huwa nabigana yatakiu uu ku tiirsan yahay calaa casiibin laantimireed laan timira ayuu nabiga saa ugu tiirsanaa amaba ha haysto oo laana u ahaato ama ku tiirsanaad weliba tiirsiga u dhowdahay weyaan id marna waxaa soo maran yahuud yahuud dareeray soo socoto ayaa soo maray magaalada yahuud magaalada madiina saddex qoloo yahuudaa degnaan jiray bani nadiir iyo qurayda iyo bani qaynuqaac saddexdaa qolo ayaa meesha degnaan jireen qaybqayba marka dambe loo raray dhammaantoodna waxaa lagu raray binaqdi almawaahiiq walcuhuud ballantii lala galay ay dhammaan wada buriyeen qaar nabiga inuu dilo ka shaqeeyey qaar muslimiintoodna dhammaantood in la halaaga ka shaqeeyey qaar waxaa weeyaan wax alle wixii lagu ballamay ka wada baxay marka ummadun waqowmun qudrun weligood ballan ma lahan dad ballan lah ma lahan weyn kulamaa caahaduu nabadahu fariiqu minhum marka baabkooda waa iska noocaas weyaan ilaa maanta la joogo oslo iyo waad garanaysaan hadda qolyahan filistiiniyiinta sideetan iyo sideedii heshiiska ay la galeen oslo aw xaguu yeelaa maalin walba heshiis cusub weligiis ha sugin ilaa ay ka dhimaado faidaa jaa wacdu alaakhirati liyasuuu wujuuhakum waliyadkhul masjida kamaa dakhaluha awala mara waliyutabiruu maa calow tadbiira ilaa ay muxuu halkaa ka timaado yaa muslimu hadaa yahuudiyun waraa'i faqtul ilahay ka timaado saanun bay xaalad ahaani baab kale la sugaa ma jirto weyaan waa qowm muxuu ballanfuryo ka samayn sidooda weyaan ayib marka yahuud baa muxuu nabiga soo mareen calayhi salaatu salaam fa qaala waxay dhaheen bacdum mikood bacdi marka waxay u yidhahdeen saluuhu wax ka weydiiya can iruux oy dhawaaqayaan war ninkan muxamed oo nabinimada sheegana bal ruuxda iyo nafta bini aadanka ilahay inaad ruuxda iyo xaalkeeda weydiisaan maxaad kaga baahantihiin maxaan mxuu ahay idinku ambaaray weyaan naam ayb faqaala baduhum qaarkooda wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yihahdeen laa yastaqbilukum yuusan kala hor imaanin bishayin shay oo takrahuun oo aad nacaysaan jawaab aad nacab tihiin oon farax gelinaynin yuusan idinkugu jawaabin oo ninkaan afkiisa buqsanina oo naga dhaafa qaar baa saas yiri ayb faqaalu waxay yihahdeen saluuhu weydiiye oo arinta ayad weydiiyey marka dambe halkaasa laisku raacay fasaluuhu nabig waxay wax ka weydiiyeen can iruuxi ruuxda wax ka weydiiyeen faamsaka nabiyu nabiga wuu ka istaagay warkii inuu ka jawaaba falam yarud falam yarudda nabiga muusan u jawaabin calayhim shayan waxba umuusan jawaabin iska aamusay facalimtu waxaan ogaaday u yidhi cabdullahi bn mascuud anahu nabigeena alai sla sl ilayhi in loo waxyoona ayaan faqumtu waan istaagay maqaami booska aan iska istaagay falamaa nazla alwaxyu markuu waxyiga soo degay qaala wuxuu yidhi nabigeena calayi sl wuxuu ahriyay qowlka alla uu yidhi wayasaluunaka waxay kaa weydiinayaan wax kaa weydiinayaan can ruuxda wax kaa weydiinayaan qul waxaa tira nabi allow aruuxu ruuxda min amri rabbii rabbiga amarkiisa weeyaan wamaa uutiitum liidinma siinin min alcilmi aqoontana ilaa qaliilan in yar ma ooyane maanta aad leedihinoo weyna ma jirta weyaan wixii aqoonta aad oo ruuxda maanta waxaad fahmi kartaan ama aad ama kun iyo dhowr boqoloo ka soo wareegtay watiga asag ahaa maanta cid wax ka taqana miyaa jirta oo ruuxdu waxayd sheegi karto haba sheegin weeyaan markay baxda agee aadaysaa abadan nin kastoo cilmi sheegta culamaa nafs waxay ku leeyihiin jaamacado dhan iyo fakaltiyaal iyo kuliyado dhan waxaa loo furay cilmu nafsiga psychology iyo naftan iyo wuxuu ku tacalluqiya howlaheda weli welina waxaa weeyaan one percent ama muxuuha waxid filmi ah ma ayna gaarin boqolkiiba hal weli xataa cilmigeeda waxba kama yaqaanaan marka waa amarka allah subxaana wa tacaala wamaa uutiitu min cilmi ilaa qaliila qowluhu tacala qowlka allo yidhi walaa tajhar kor ha u qaadan bisalaatika salaadaada io qiradaada arinaysa kor ha u qaadan weyan markaad salaada ku jirta ama qur-aankaad akhrinaysa kor ha u qaadan weyan walaa takhaafu tukhaafid ha u dhigin hoos biha iyada weeyaan walaa tajhar kor ha u qaadan bisalaatika qiradaada iyo wax akhrintaada qur-aankaad akhrinaysa walaa tukhaafid hoos ha u dhigin biha iyada weeyaan xadiidka laba boqol iyo soddobaad ibnu cabaas waxaa la weri cbdullahi bn cabaas fii qowlihi tacala qolka all uu yidhi walaa tahjar kor ha u qaadin bisalaatika qiradaada oo salaad biha hawsna u dhigin wuxuu yidhi markuu fasirayey nasalat way soo degtay ayada wa rasuulka allana mukhtafin ku qarsoon yahay ku dhuumana bimakata magaalada maka oo berigii khatarta lagu sugnaa weyaan kaana wuxuu aha nabigeenna idaa sallaa markuu tukada biasxaabi asxaabtiisa markuu dujiyidha idaa sallaa markuu dujiyey biasxaabi asxaabtiisa rafaca sawtahu sawtkiisu kor buu u qaadi jiray bilqur'aani qur-aanku kor ugu qaadi jiray <clears throat> faida samicahu lmushrikuuna mushrikiintii gaalada markay maqlaan sabuu waxay caan jireen alqur'aana qur-aanka caan jireen iyo waman allihii anzalahu soo iyo waman jaa waman nabigii jaaa bihi la yimid way intaba way caan jireen qur iyo rabbigii soo dejiyey wa tacala in nabiga loo soo dhiibay iyo jibriil ay wada caan jireen faqaala allahu tacala alle wuxuu yidhi linabiyi nabigiisa walaa tajhar ha kor qaadin bisalaatika salaadaada ay biqiraatika qiraadada kor ha u oo fayasmaca ay maqlaan markaad kor u qaadaan mushrikuuna gaaladii oo fayasubu lqur'aana qur-aanka ay cayaan walaa tukhaafit ha hoos dhigan biha qirada iyo qur-aan akhrintan u dhigan weeyaan can asxaabika asxaabtaada tafsiirka waa qaybta can asxaabika asxaabtaada weeyaan oo falaa tusmichum aadan maqashiin marka haddii hoos u dhigtana saxaabadii kuma maqlayaan wabtaqi dalab bayna dalika labadaas dhexdooda sabiilan jid u raadsa weyaan inaad kor u qaadda iyo inaad u dhigta laba dhexladooda ku wada weyaan saasuu rabbigeen amar bixi subxaana wa tacaala suuratu maryam suuratu maryam qowluhu tacala qowlka alou yidhi afara'ayta aladii kafara biaayaatina afara'ayta nabi allow bal ka warran alladii kafara gaaloobay oo ku kufriyey biaayaatina aayaadkanaga wa qaala la uutayanna maalan waladan aayadda ayada tafsiirkeeda weyaan xadiidka laba boqol iyo kow iyo soddonaad can khabaab can khabaab ninka khabaab la yihahda khabaab ibn اlarad weyaan atamiimi reer bani tamiim ayuu dhashay wuxuu ka mid ah raggii hore oo saabiqiintii oo islaamnimada usoo hormaray oo dadkii magaalada maka lagu dullaystay oo aad iyo aad mustadacfiintaha asaga iyo camaar iyo bilaal iyo raggii aadka loo dhibaatay ayuu ka mid ahaa radia allahu tacala anhu arda wuxuu dhashay lixii soddonki hijrada nabigeena calayi sl slam ka hore intaan nabiga aad soo hijroonin ka hore soddon iyo lix sano ayuu soddonka ayuu geeriyooday macnaheedu waxaa weeyaan soddon iyo soddon waa lixdan toddoba iyo lixdan waa saddex iyo toban toddobaatan iyo saddex sano ayuu ku dhintay radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi khabaab kuntu waxaana rajulan baan nahay qaynan farsamo yaqaana ah, amaba birha tumo amaba kabaha sameeyo amaba albaabaha sameeyo ama kuraas iyo wix la midka sameeyo farsamo yaqaan ayaan ahaa hanibanna xadaad bay ku fasiraan oo qofka biraha weliba ka shaqeeya ay ku fasiraan weyaan agtanaga ama soomaalida aad buu ceyb ugu yahay qofka inuu mxuu ah biraha iyo waxyaabaha ka shaqeeya waxyaabaha dulliga ah oo runtii u baahan ummaddan in maskaxdooda dib loo barmajeey oo dib mxuu ahaa loo e, qaab dhismaheeda loo hagaajiyo ay ka mid tahay haddii bir aanan lahaynin bir haddii aanan wawaaa guryahan maxaa lagu dhisan lahaa xayaatada dhanba maxay ku socon lahay diyaaradahood aragteenad diyaaradaha bir lisu baabuurta ku soconno waa bir waad aragteen kuwa xataa mikrofonada waa biraad qaar biraa ka buux wamaa ilaa dalika marka waxaan kala jeedaa bir la ma soconaysa annagana waxaan ka dhigna wax aad u liidan arrintayd waxay ka mid tahay waxyaabaha runtii aad ummad in dib ay ugu fiirsato loogu baahan weeyaan khabaaba wuxuu kuntu waxaan rajul qaynan oo farsamayaqaan wakaana lii waxaa ii sugnaaday cala caas ibni waail ninka caas ibni waail la yidhaahdo oo camar ibnu caas aabihi saxaabiga jaliilka camr ibn caas aabihi ayaa waxaa la yidhahdaa caas ibnu waail ayaa la yidhahdaa ayaa la marka wuxuuna awow yahay sidoo kale cabdullahi bn camr ibn caas ayuu awow yahay caas ayaa waxaan ku lahaa daynun baan ku fa ataytu waan imid ataqaadaahu anoo dayntii inuu ii guda imid weeyaan faqaala wuxuu yidhi aniga laa aqdiika kuma guday xataa takfura ilaa aad ku gaalowda bimuxamedin nebi moxamed sal l slem oo islaamnimada ka baxda weyaan qaala wuxuu yidhi qultu waxaan lan akfura kuma gaalow bihi isaga xataa tamuuta ilaa ka dhimato oo uma tubcaa lagu soo saara ilaa ka dhimata kadib lagu soo saara muxamed kuma gaaloobaya weyaan qaala wuxuu yidhi wa inii aniga lamabcuuun waa liisoo bixin doonaa min bacdi lmowti markaan dhinto kadib aa liisoo jeesjees inay ka tabaa laga yaaba oo markaan dhinta waa laisoo bixin doonaa jeesjees inay ka tabaa laga yaaba waxaa kaloo laga yaaba in sidaad aaminsantihiin sidaad adinka aaminsantihiin waan dhiman doonaa waan liisoo bixin doona lakin anima aaminsani labadaba waa suuragal weyaan wa inii aniga lamabuuan waan liisoo bixin doonaa min bacdi lmowti markaan dhinto kadib fa sawfa goor dambe ayaa riwaayaadka qaar waxay leeyihiin wa inii aniga oo istifhaam lamabuuan miyaa liisoo bixin doonaa min bacdi lmowti markaan dhinti kadib markaasuu ugu jawaabay khabaab nacamha saas ugu jawaabay riwaayaadkaan saxiixa ku sugneen oo kutubaha kale ku sugan ama sunanta ku sugan ayaa saa mxuuha ku qoranta weyaan fa sawfa ay xaalad saarto fa sawfa goor dambe ayaa naqdiika kuu gudayaa dayntaada idaa rajactu markaan usoo laabta ilaa maalin maal markaan usoo laabta iyo waladin caruurti aan ka dhintay markii lisoo saaro on usoo laabto xoolahayg iyo caruurtaydii ayaan mxuaha kaaga gududana weyaan qaala wuxuu yidhi fanazlat waxaa soo degtay qowlka alla uu yidhi afara'ayta bal ka war nabi allow alladii arkin ama ka warran alladii kii kafara gaaloobay biaayaatina aayaadkanaga oo waqaala yidhi lautayanna lawallahi baan ku artay uutayanna waa laysiini laysiini maalan maal iyo waladan carruur baa laysiini aalaca miyuu muxuu ahaa daawday alhayba cilmiqaybka miyuu daawday u arkay weyaan am itakhada miyuu u yeeshay cinda araxmaan alaagtiisa cahdan ballan in saa loo yeeli doono miyuu alla kula ballamay kala warkaa isaga xagga iska dhige sanaktubu waan qoraynaa maa yaquulu wuxuu dhihi waan qoraynaa wanamuddu waan u kordhinayn lahu isaga min alcadaabi cadaabkana maddan wanaariuhu waan dhexli doonaa maa yaquulu wuxuu dhahaa maalkaas iyo awlaadda iyana annaga oo ah ayaa dhexli doona weyaan inaa naxnu nariu larda waman calayha waatu rabbile subxana watacaala annaga oo rabbi ah ayaa dhdheli doona alarda waman calayha arada iyo waxaal wii ku suganba waxaa wada dheli doonaa marka caruurtaas iyo maalka sheegana annaga ayaa la wareegi doona ayuu rabbile subxana watacala dheli doona wayatiina wuu noo imaan doonaa fardan isagoo keli ah oo socda ayuu noo imaan doona ayuu rabbile subxana wa tacaala markaas ay abaalkiisa la marin doonaa suura aj qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wa min annaasi dadka ayuu ka mid man ayaa ka mid ahaaday yacbudu allah alla weyne calaa xarfin meel geesa baraf ku caabuda ayaa ka ama shaki alla ku caabuda ayaa ka mid ahaaday xadiidka laba boqol iyo laba iyo soddonaad waa ibni cabaas waxaa laga radi allahu tacala canhuma qala wuxu uhi abdullahi bn cabaas wa min annaasi markuu dadka ayuu ka mid man yacbudu qof caabuda allah alla weyne calaa daraf qaala wuxuu yidhi darafna waa la ama shaki labadaba qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday arajulu ninka yaqdamu mid yimaad almadiinata magaalada madiina imaan jiray fain waladat haddii ay dhashay imraatu haweenaydiisa rajulkuu sheega waa acraabta alacraab ashaddu kufran wa nifaaqan iyo qaar munaafiqiinta ka mid ah ama qaar qalbigooda ku xasilin kaana rajulu ninka wuxuu yaqdamu mid soo gala almadiinata magaalada madiina faidaa waladat oo soo islaamo weeyaan fain waladat haddii ay dhashay imraatu haweenaydiisa hulaaman wiil oo wanutijat ay dhasha ama laga dhaliyo khayluhu fardihiisana oo mxuuah fardo kale ay dhalaan wayaane qaala wuxuu leeya haada kanaytu diinun waa diin saalixun ee diintan aan soo galay waa diin wanaagsan oo ilma ay igu dhashayoo wiilbaa ii dhashayoo fardihi waa i mxuu ahay eh, tirabateeno saasuu dhahaya wain lam talit haddii ayna imraatu haweenaydiisa oo walam tantaj aanan laga dhalin khayluhu fardihiisa qaala wuxuu dhihi hada diinu su diintan waa diin xun weyaan saasuu dhihi jiray lidalika ragga ayaga ahaa ee rabbigan wuxuu yihi subxana watacaala wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin fain asaabahu khayrun iطmanna bih wain asaabat fitnatu inqalaba cala wajhi khasira adunya walaakhira dalika alkhusraan mubiin suurau nuur suuratu nuur ayaa halkaan ka gelaynaa xadiidka ah, qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina tafsiirka ayadda ayada weeyaan xadiidka laba boqol iyo soddon iyo saddexaad can caaishata waxaa la wariy umulmuminiin aidiqa binti sidiiq radi allahu tacala canha qaalat waxay tidhi yarxamu llah allah u naxariista nisaa almuhaajiraat gabdhihii soo haajiray haweenkoodii allahu naxariisto alwal ee horeeyey gabdhihii hore asaabiqaat aluwal weyaan gabdhihii diinta usoo horreeyey oo hijrada u soo horreeyey allahu naxariisto lamaa anzala allahu goortuu alla soo dejiyey walyadribna ha ku dhufteena oo ha saareena bikhumurihinna khimaaryaalkooda calaa jiyuubihinna jeebabkooda iyo meelaha banbannaan ha saareere marku ay soo degtay shaqaqna waxay jeexeen oy kala dilaacsadeen muruudahunna garaysyaalkoodii amaba cambuurahoodii ayay kala jeexdeen weyaan fakhtamarna way ku wejidateen ama isku dabooleen biha iyada weyaan saasay tihi caaisha radi allahu anha ardaha aayaddan qur-aanka tafsiirkeeda amaba soo degitaankeeda ay ka warramaysaa gabdhahaasna qiimaha iyo itimaarka diinta inay fartoomaan siday ugu dadaali jireen ay ugu degdegaayeen umuminiin caaisha noo soo waraysa leedahay aayadda markay soo degtay gabdhihii muhaajiraadka ahaa oo weliba horreeyey waad garanaysaan xaaladooda meeshay ku sugnayd marka raggoodii ay dharla-aan yihiin iyagana garan karta waxay haystaan mara niqaab soo gada iyo garbasaar soo gada iyo baabkaa ma yeella intii yaraday wateen ayaa qayb intay ka jeexaana kadibna inay madax saartaan ayaa meelaha eh, hangalka iyo meelaha bannaan iyo wejiga iyo ay ku dadi jireen isla markiiba ay ku dateen weyaan radia allahu canhuna marka saas ayaa tafsiirka aayaddaas ay tahay ayay ku fasiraysaa umr min caaisha radi allahu tacala ardaha qowluhu tacala qowlka alla uu tukrihu ha qasbina fatayaatikum gabdhihiinna iyo addoomihiinna fatayaatikum addoomihiinna gabdhaha cala albiqaa'i dhilinimaha ku qasbina weyaan xadiidka laba boqol iyo afar iyo soddonaad can jaabir waxaa lagu yidhi cabdillaahi radia allahu tacala gabar addoon ah oo licabdilaahi ibn ubay ibnu saluul cabdulahi bn ubay bin saluul munaafiqii haddaan ka warramaynay oo nabigu ku tukaday alai slat slaam ilaahayna uu diiday inuu mxu mar dambe munaafiq ku tukada isaga ka dambeeyo gabadhaas uu lahaan jiray yuqaalu laha waxaa loo dhihi jiray musaykatu magaceeda musayka la dhihi jiray wa ukhraa mid kalena waa jirto yuqaal laha loo yihahdo umaymatu musayka iyo umayma la kala yidha saluul yukrihuhumaa mid ku qasba cala zina inay zinaystaan ku qasbi jiray si xoolo ugu keenaan si xoolo ugu keenaan wayaan fashakata waxay u sheegteen dalika qasbitaanka isaga ahaa iyo dhibaatadii haysatay ila nabi nabi ay u sheegteen sal slam ayaga dhowrsadaana ay doonayaan isagana balaad ku qasbaya faanzala allah allah soo dejiye subxana wa tacaala walaa tukrihuu ha ku qasbinayo fatayaatikum gabdhihiin addoomaha cala albiqaa'i dhelanima ilaa qowlihi qowlka laga gaara afuur raxiim ilaa laga gaaro alla waa kii muxuu ah dembidhaaf badan oo naxariis badan weeyaan intaas ayuu rabbi subxana wa tacala soo dejiyey walaa tukrihuu ku qasbina fitayaatikum gabadhihin adoomaha caalbiqaa dhelanima in aradna taxasunan hadiya dhowrsasho iyo wanaag ay doonaan ama ayagooba doonaan weyaan litabtaquu carda alxayaati addunya adduunyadan dheefteeda inaad raadisaan awgeed hagu qasbina waman yukrihunna qof ku qasba fa ina allaha laweyna min bacdi ikraahinna markuu ayaga qasba kadib hafuururaxiim iyaga u dhaafaya weyaan laakiin kii qasbay baabkiisa waa baab kale suuraة اfurqaan ay mxuu ahaa baabkan u baab yahay qowluhu tacala qowlka luu yidhi aladiina yuxsharuuna calىa wujuuhim ilى jahanam aladiina kuwii yuxsharuuna lagu soo xashirin doona ama la keeni doona calaa wujuuhim wajiyaalkooda ilaa jahanama jahanamana loo sii qaadi doona weyaan xadiidka laba boqol iyo shan iyo soddonaad can anas ibn malik waxaa lagu radi allahu tacala canhu ana rajulan inba qaala wuxuu yidhi yaa nabiy allah nabi allow kayfa sideeba yuxsharu lkaafiru qofka gaalka loo xashriya oo loosoo loo keena maalinta qiyaama calaa wajhi wajigiisa wjiwajigiisa yowma alqiyamati maalinta qiyama marka xashirka la keena qofka gaalka isagoo wejweji u socda wejweji muxuu ahaa u tallaabaqaadaasee loo keeni qaala wuxuu yidhi nabigeena calayi slat alaysa miyuusan ahayn alladii amshaahu ku socodsiiyey cala rajulayn labadulwood ku socodsiiyey fi dunya addunyada qaadiran mid awooda calaa an yumshiyahu inuu ku socodsiiye calaa wajhihi wejigiisa yowma alqiyamati maalinta qiyama madax madax iyo wejiweji inuu socodsiiye alla soo ma awooda gacan lagu hayaa ku socodsiiy marka horeba allah subxaana wa tacaala qaala qataadata wuxuu yidhi balaa hahay inaan ku socodsiin kara iska daya waan ku socodsiin karaa wacizati rabbina rabbiganaga cizadiis iyo sharaftiisaan ku dhaartay weeyaan suurat lqasas suurat lqasas ayuu baabkan u baab yahay qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi inaka laa tahdii man axbabta inaka adiga nabi allow laa tahdii ma hanuunan kartid man axbabta qofkii ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba boqol lix iyo soddonaad <clears throat> can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala canhu ardaahu raawiyat qala wuxu yihi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal sl licami adeerkiis wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa adeerow laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jira ila allah alla weyne mooyane ashhadu laka waan ku markaad ka caabiha iyada yowma alqiyamati maalinta qiyama kaaga noqonayaa bal towxiidkaa qabso adeerkiis waa abu aalib waa taqaanaan qaala wuxuu waa ninka difaaci jiray oo nabiga loo soo mari way alayhi salaatu salaam lowlaa an tucayiranii inay ceebaysa haddii aynan ahayn baqitaan ka baqa qurayshun quraysh yaquuluuna weliba ay yidhahdaan inamaa xamalahu waxaa ku xambaaray inamaa in kalamana xamalahu waxaa ku xambaaray inuu tawxiidka qabsado oo laa ilaha illa allahu yidhahdo dalika arrinka isaga aljazacu argagax waa ku xambaaray la aqrartu waan qaboojin lahaa biha dhawaaqeedaan ku dhawaaqa iyada caynaka indhahaada weyaan caynaka indhahaadaan ku qaboojin lahaa faanzl allah alla soo dejiyay inaka adiga nabi allow laa tahdii ma hanuunin karti man axbabta qofkaa jeclaat walaakin allah alla weynaya hadii hanuuniya man yashaa qofkuu doono hidaayada waa laba nooc hidaayatu dilaalatin warshaad wa hidaaya towfiiq hidaaya qofka in mxu meesha loo tilmaamo oo la yidhaahdo waxaa weeyaan halkaas mar jannada lagu maray ta iyada waa hidaayada nabiga loo sugay sal sl ilaa siraati mustaqiim muminiintana iyo dadka aducada laga rabo ina ummadda ay hidaaya dalaalat irshaad ay far ugu fiiqaan jannada jidkeeda waa kaasi mara tan kalena waxa wey inaka laa tahdii man axbabtana tan loo diiday nabiga cala sl oo la yidhi qofkii aad doonta adiga ma hanuunin kartidna waa midda ah hidaaya tawfiiq qofki inaad mxuu ahaa islaamnimada qalbigiisa aad geliso ood ku shubta mid gacantaada ku jirta maahan taas weyaan xadiidkan dadka xunxun in lala saaxiibo iyo santaaga iyo kibirka dhibaatada uu leeyahay qofka iyo ceebka cararka mararka qaar qofki inuu dembi dhibaato badan ku rida ayaa laga yaaba waad garanaysaan boqorkii heraql islaamnimada wax u diiday maxay ahayd boqortooye iyo faanfaan iyo kugu dhiciniyo laakiin islaamnimada inay xaq tahay nabi maxamed xaqi waa ti uu ku qorayay abusufyaan hortiisa xadiidka ama suuratu yaasiin qowluhu tacala qowlka luu yidhi washamsu tajrii limustaqarin laha washamsu qoraxda tajrii way soconaysaa limustaqarin makaana sugnaasho oo lahaayeed u sugnaaday ayay u soconaysaa ay ku ekaanaysaa weyaan xadiidka laba boqol iyo todobiyo soddobaad can abi darin waxaa laga wariyey abidar saaxibi rasuuli illahi sal l slm abidar jundub ibnu junaada alkhifaari waa saxaabigaas waxaa la yidhi wuxuu ka mid ahaa shantii u horraysa oo islaamta kaana khamisa khamsa fi lislaam markuu soo islaamay nabigeenna calayhi salaatsalaam u rumeeyey kacbada ayuu tagay sida cabdullahi bin mascuud oo kale markaasuu islaamnimadii tawxiidku la jahray aad baa loo dhibaateeyey ilaa nafta inay ka dhacdo ku sigta laba jeer cabaas baa ku hogoogtay kadibna cabaas madaxiisa ayuu ku badbaaday iyo cabsigelin ku cabsigeliyey war nimanka reer khifaaro taqaanaan ayuu ninkan ka dhashay waana meesha tijaaradiina ay soo martay xageed gelaysa haddii ninka aad dishaan kadibna nabigaa diray cala wuxuu yidhi ciddaada ku laabo markii aad maqasho soo muxuu ahaa muuqday oo islaamnimada ay xoogaystay imow dagaal dambu marka yimid radia allahu tacala anhu arda saxaabigaas axaadiistuu nabig ka wariyo alay sl slm laba boqol iyo ko iyo siddeetan xadiid wuxuu lahaan jiray xidda yar adaygo lahaan jiray nabigeena calayhi salat slam iyo abiicadayg ina yar adag ayuu ahaa nabigeena calayhi salaat salaam wuxuu ka dalbaday mar inuu madax noqdo oo hawl loo dhiiba la shaqaaleeyo markaasuu yidhi abudarow nin tabar daran baat hawsha ayada ma awoodi kartid ha u dhowaanin laba qof amiir ha u noqonin marka laakiin xagga sunnada iyo xagga waraca iyo xalaalmarinimada iyo xagga cibaadada iyo xagga cilmiga iyo aqoonta saxaabada ragga ugu muuqmuuqda ayuu ahaa radia allahu tacala anhu arda wuxuu geeriyooday markii ay ahayd hijrada nabigeenna soddon iyo laba cabdullahi bin mascuud iyo asaga laba shay ba iska waafaqaan sanatul wafaadka way iska waafaqaan waxaa kaloo iska waafaqaan naam islaamku markay soo islaameen ragga hore ay ahaayeen kadalika kacbada wax istaago oo islaamnimada la jahra ragga ugu horreey ahaayeen radia allahu tacala marka sifaad badanoo wanaagsan ay lahaayeen labadoodaba abidar waa radi allahu taala anu arda qal wuuu yii qal nabig wuxu yiri sal sl labidar abidar wuxuu ku yidhi xiina qarabat ishamsu qoraxdii markay dhacday wuxuu ku yidhi tadri ay atadri miyaad garanaysaa ayna tadhabu qoraxda meeshay aadayso miyaad garanaysaa abu darow qultu waxaan idhi allahu warasuulu aclam odhi rasuulkiisa aqoon ula qaala wuxuu yidhi fa inaha id tadhabu waxay aadaysaa tadhabu way tegaysaa xataa tasjuda ilaahay ka sujuuda <clears throat> ama kaga sujuuda taxta alcarshi carshiga alla hoostiisa fatastadina kadibna ay idin weydiisato oo fa yudana laha idin mxuu aha loo idmo weyaan wayushiku waxaa dhow an tasjuda inaa sujuuda oo falaa yuqbala aan laga aqbal minha xaggeeda sujuudi aan laga aqbalin ow tastadina ay idin weydiisato falaa yudana laha aan loo idin yuqaalu laha loo yidhahdo irjici u laaba min xayu jiti meesha ka timid oo fatatluc ay kasoo dhalato min maqribiha dhankay mxuu ah u dhacaysa ay kasoo dhalata weyaan fadalika isaga ahna tafsiirkiisa qowluhu tacala qowlka lou yidhi weyaan washamsu qoraxdana tajri way dareeraysa ay soconaysaa limustaqarin makaana sugnaasho iyo boos oo lahaa iyadoo u sugnaaday weyaan dalika arrinka isagaana taqdiiru lcasiiz allihii qaalibka ahaa qadaritaankiisa iyo maamulkiisa weyaan oo ee cilmiga badnaa xadiidkan ama ayadan quraanka oo nabigeena ala sl slam uu ku fasiray qoraxda cilmigan hadda xadiidka ah oo qoraxda iyo howlaheeda iyo nujuumta iyo xidigaha iyo kawaakibta mxuu ahaa sida bisha iyo wixii la midka ah ka warramo wax waa wax cad oo khilaafsan kitaabka allah subxaana wa tacaala maxaa ka mid ah qoraxda horan waxay dhihi jireen way iska taaganta ma dhaqaaqto dhihi jireen saasay dhihi jireen hadda beryahan waxbaa isbedelay maalin walba waxbay sheegayaan cusub moogta daanyar buu insaanka soo maray dhihi jireen nadariyadii darwiin oo haddaba iskuulaadka eh, secondariga kenya manhaj ku jiraa waxaa la baraa ilmaha haddaad ogsanti haddaad ogeynba in aabbahood iyo iyaga iyo wixii ka horreeya daanyar ahaan jireen la socda arrinta ayada ragga sekondariyada ilmaha u dhigtaano saa socda manhajka hadda kenya laakiin nadariyada ayada ah darwiin ninka asaga ayaa keenay muddaa lagu camal fali jiray hadda reer iyo maraykan iyo raggii muxuu belada keenay way ka rileedgareeyeen wax jirnahayna ogaadeen way tuureen laakiin weli anaga moogta wa anaga mar dambe umaan la qabsanayna soo gaaritaanka waa noo dambaysay inay naga baxdana ya waa noo dambayni marka nadariyada marka inay qoraxda taagantahay sheegi jireen oy dhaqaaqayni hadda beryahan waxay bilaabeen ayadaa isku dul wareegi inay yidhahdaan ay soo gaareen marka qoraxdaa taaganta waxay khilaafsan tahay qowl allahi tabaraka wa tacaala waashamsu tajrii limustaqarin laha ayay khilaafsantahay wa calayhi marka waxaa weeyaan waxba kama jiraan waa ex weyna la saaro waxna waxaa weeyaan waa wax kitaabka qur-aanka iyo nusuusta aanan khilaafayn aynana ku sugnayn oo haddaada ka fahmi karin ayna diidanayn ta ayada waxaa weyaan callama alinsaana maa lam yaclam qofka haddii cilmi inta la helo kadibna macluumaadka la ogaado ishkaal ma marka ta ayada marka qoraxda wixii ku saabsan annaga waxaan kaga dambaynaynaa wixii kitaabka qur-aan aroray sunnada nabigan alai sl slam sideedaaan u rumaynaynaa wixii aan ku sugneenna wi xaqaa'iq ah ho la gaaro waxaan ku beenaynan ma wax lagu beenayna ma marka ta ayada waa shay muhiima nabigan wuxuu aday alai sl marka inay qoraxda ayada ay kacaysa oy maalin kasta markay dhacdo ay carshiga alla ku hoos sujuudaysa see sujuudi ya allahu aclam wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi mikrofoonkan wuu tasbiixsanaya derbigan wuu tasbiixsani geedaha way tasbiixsanayaan dhagxanta way tasbiixsanayaan sajaadadaad ku farda waa tasbiixsanayaan dharkaaga wuu tasbiixsani wain min shayin laa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbixahum tasbiixdooda ma garanaysa xayawaanaadkan qaylina ad arteen jiiqjiiqdala iyo kuwa libaaxa iyo wamaa ilaa dalik kulluhum waad tasbiixsan lakiin ma garan kartid qoraxse sujuudda marka taadii oo kale hakaga qiyaasan marka waa sujuud ilahay ogsayn subxana wa tacala way sujuudaysaa kadibna sujuuddii waa laga aqbali inay laabato oy meeshii ay ka timid ay ka soo baxdana way weydiisana waa loo marka waxaa dhaw nabig ala sl slam in loo diido sujuuddina laga aqbalin kadibna la u laaba oy jidkii ay ku timaaday ay ku laabato waa marka iyada ay ka soo baxaysa meeshii ay u dhacday waa maalinta iyada yowma yaأtii bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu ow kasabat fii iimaaniha khayran waa marka towbada baabkeeda ama gaalnimaa laga tooba keena amaba macsiyo iyo dembiga laga tooba keena baabkaas la xiri doono weyaan la xiri doono weyaan suuratu fusilat qowluhu tacala qowlka aluu yidhi kuntum maadan ahayn tastatiruuna kuwa isqariyo iska qariyo ama iska asturo an yashhada inanku markaad kana calaykum dushiinna samcukum maqalyaalkiina xadiidka laba boqol iyo sideed iyo soddonaad can anhu qala abdillahi bn mascuud ijtamaca waxaa ku kulmay cinda albeyti beytka alle agtiisa waxaa ku kulmay kacbada weeyaane qurayshiyaal laba noo reer qurayshaa ku kulmay iwa haqafiyun nin reer bani haqiifa waa raggi daa'if degnaan jiray ayaa aw amaba aqafiyaani laba muaqiifa iyo qurashiyun ama waa laba reer qurasheed iyo mid aqiifa amaba laba reer aqiifiyiin quraysha ayaa ku kulmeen kacbada agtiisa kaiiratun waxaa aad u tiro badan shaxmu butuunihim calooshooda xayrta iyo baruurta saarna ay aad u tiro badan tahay qaliilatun ay aad u yar tahay fiqhu quluubihim qalbigooda fiqiga iyo fahamkiisa uu yaryahay oo qalbigii waxaa weyaan fiqiga aad buu u burburan yahay saddexdaa nin fa qaala axadu midkooda wuxuu yidhi atarawna miyaad u malaynaysaan ana allaha alla weyne yasmacu inuu maqlaa maa naquulu waxaan leenahay atarawna miyaad u aragtaan aad u malaynaysaan ana allaha alla weyne yasmacu inuu maqlaa maa naquulu waxaan leenahay qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi yasmac wuu maqli in jaharna haddii aan kor u qaadno walaa yasmacu ma maqlaayo in akhfayna haddii aan qarinno aan hoosu dhiganno allah nama maqlaayo wa qaala aakharu kii kale wuxuu yidhi in kaana hadduu yasmacu mid maqla idaa jaharnaa kahor hadii aanu qadna fainu isaga yasmacu maqli dhaqfayna markaan qarino weeyaan kaas ayaa wada dhaamayba faanzala alla weynaa soo jida wajal wamaa kuntum maadan ahayn tastatiruuna mid kuwa iska ama is an yashhada ina idinku markaa adkaan calaykum dushiinna samcukum maqalyaalkiina walaa absaarakum aragyaalkiina walaa juluudukum walaa mxuu ahaa haragiinna haragyaalkiina warka lagu laabay danantum waxaad u malayseen ana allaha alla weyni laa yaclamu inuusan ogeyn kaiira in badan oo mima tacmaluun wax badan oo camalfalaysaan ood shaqo badan ood qabanaysaan inuusan alla ogeyn ayaad u malayseen wayn suurada dukaan qowluhu tacala qowlka alla u yidhi fartaqib suga nabi allow yowma maalin taati ay imaan doontaa samaau samada bidukhaanin qiiq mubiinin cad weeyaan xadiidka laba boqol sagaaliy soddonaad can masruuq waxaa laga taabicigaas can masruuq ibn ajdac abu caaisha alwaadici wayaane wuxuu geeriyooday lixdan iyo labada hijrada nabigeena alai sl slam qala wuxuu yidhi masruuq baynamaa goor rajulun yuxadiu uu sheekaynaa fii kindata kinda muxuu ahaa u sheekaynaa nacam fa qaala wuxuu yidhi yajiu waxaa ywma alqiyaamati maalinta qiyaama nin baa dhawaaq wuxuu yidhi qiiq ayaa maalinta qiyaama imaan doona kow fa yaahudu kadibna markaasuu qaadi doonaa uu qaban doonaa biasmaaci munaafiqiina munaafiqiinta maqalyaalkooda iyo absaarihim aragyaalkooda weeyaan wayahudu lmumina muminkana wuxuu qaadanayaa u qabanayaa kayaat zukaam hergaboo kale ama durayoo kale ayuu qabanaya weyaan laakiin munaafiqiinta dhaga indhaba waa tiraya qiiqaasaa imaana weyaan fafazicna waan argagaxnay marka warka ninka uu sheegay faataytu ibna mascuudin cabdillah bn mascuud aan u tagay waxaa dhihi masruuq wa kaana wuxuu muttakian mid dangigsan ayuu ahaa faqadiba wuu carooday arrinta markaan u sheeg wuu carooday fa jalasa waa fadhiistay faqala wuxuu yidhi man calima qofkii aqoon lah falyaqul aqoontii u yaqaana ha sheega weeyaan waman lam yaclam qofkaan aqoon lahayna falyaqul ha yidhaahdo allahu aclam ilahay baa ogsoon fa ina min alcilmi cilmi waxaa ka mid an taquula inaad tirahdo maa laa taclam waxaadan ogeyn laa aclamu aqoon umali inaad tiri ayaa cilmi ka ah fa ina allaha allaweyne qaala wuxuu yidhi nabiyihi ardayda qaaro markay jaamacadaha iyo waxyaabaha iskuulaad dhiganaan su inta la weydiiyey kadibna allahu aclam soo qoraad arkaysaa ma soconinta ayada allahu aclam fatwa lagu weydiiye lakin tan waajibku saaran waa wuxuu rabaa marka cilmi inuu noqdo oo darajo uu ku qaato ma soconaysa marka fiqigaas yuusan qaloocan ayb faina min alcilmi cilmiga kamid tahay an taqul inaad tiri lima laa taclamu axadun ilaa aclamu ma ogsooni faina allaha alweyne qala wuxuu yihi nabiy nabigi sal slm qul waxaad tidhahdaa maa asalukum idinma weydiisanaya calayhi qur-aanka gaarsiintiisa min ajrin ujuura iyo mxua xoolo inkuma weydiisanaya wamaa ana anigana maahi min almutakalifiina kuwa isku mashaqeeya waxayna aqoonin oo isku dhibaatay oo isku dhiba ma ihi weeyaan waina qurayshan quraysh wuxuu fasirayaa duaanka isaga uu fasiraya cabdullahi mascuud markuu raggii yidhi waxaad sheegaysaan kama jiraan nimin lugooye ayay eh, niminkaa hayeen waxay sheegaan waba kama jiraan aqoonna ma markuu halkaas ku xukumo khaanada ku shubay ayaa marka wuxuu galay inuu fasiro wa ina quraysha reer quraysheed abtau can alislam islaamnimaday ka soo markii nabiga nabi alai sl slam waad garanaysaan dhibkay ku hayeen islamnimada ka soo daaheen fa dacaa calayhim nabiy nabigaa ilaahay u baryay oo habaaray weyaan fa qala wuxu yidhi allahuma igu kaalmay calayhim dushooda bisabcin toddoba oo ka sabci yuusufa nabi yuusuf toddobadii abaarood oo xilligiisii dhacaysay toddoba la mid ah reer qurasheed ka saar rabbiyo igu kaalmay oo ha tabar dhigeen oo ha i fa akhadathum waxaa qabatay sanatun abaara xataa halakuu ilaahay ka baaba'aan oo dhib badan ka gaara weeyaan wa akaluu ay cunaan almaytata bakhtiga iyo walcidaama lafaha ay ka cunaan weeyaan oo wayara uu arka arajulu ninka maa bayna asamaai samada intu dhacaysa walardi arrada kaada dukhaan araggiyo xataa daciifay oo vitamiinka iyo mxuaha nafaqadii ka dhamaaday markaasa markaa erksaa eegaan qiiq wax oo kale ay arkayaan weyaan fajaa abu sufyaan abu sufyaan aa yimid faqala wuxuu ya muxamedo nebi maxamedow ji'ta waa timid fara bisilati raxim raximka in la xiriiriyo wa ina qowmaka qoladaada ood ka dhalatay reer quraysheedna qatalakuu way baaba'een fadcu llaha alla weyne bari faqara'a markaasu wuxuu akhriyey fartaqib suga yowma maalin taati ay la timaan doonta asamaau samada bidukhanin qiiqi mubiin necad ilaa qowlihi tacala caa'iduun oad u laabanaysaan marka tafsiirka ayadda marka waa taas ayuu leey qiiqaas dhacay oo soo hormaray oo xilliga nabiga calayi sl slam dhacay ayay ayadda fasiraysaa ayuu ula jeeda cabdullahi bin mascuud radi taala arda nacam afa yakshifu ninkii marka uu sheegay marka daba jooga afa yakshifu canhum afa yakshifu miyufaydiya allaweyna canhum xaggooda cadaab alaakhirati cadaabka aakhare oo rabbi markuu yidhi fartaqib yowma ta'ti sama bidukhaanin mubiin yaksha الnaasa hada cadaab aliim rabbana kshif cana alcadaaba ina muuqinuun ana lahum dikra waqad jaءahum rasuulu mubiin uma tawallow canhu waqaaluu mucallamu majnuun ina kaashifu اlcadaabi qaliila inakum caa'iduun marka wuxuu leeyaha ilahi wuxuu sheegay inuu mxuu cadaabkaas faydi doone ma qiyaama cadaab la faydaa jiri doono waa maya wa marka warka ninkaas aayaddaasa xagga dhigtay saasuu kala jeeda radia allahu tacala an arda uma intaa kadibna caduu ilaa kufrihim gaalnimadooda usoo laabteen markaad nabiga ilaahay baryay oo abu sufyaanna ehbiyey kadibna oy eh, ilaahay uu barwaaqo siiyey gaalnimadii ay usoo laabteen fadalika asaga qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wayaan yowma maalin udkur xusnabi allo yowma maalin nabtishaan qaban doona qabasha alkubra ee weyn wayaan yowma badrin baa loola jeedaa kuwi marka yowma badr ayaa loola jeeda maalinta la qabtay toddobaatanka ugu sarsareeyey la xaaqay la hufay maalinta iyadahayd waxaa weyaan ayuu ula jeeda ayuu mxuu ahaa ku fasiray yowma nabdishu lbadshaa kubra walizaaman fasawfa lizaaman wuxuu ka fasiray yowma badrin aydana waxaa weeyaan waa maalinta bader kow aliflaam miim ulibat waxaa tabar mxuu ahaa ulibat waxaa laga tabar badnaaday oo laga adkaada aruumu fii adna alardi wahum min bacdi halabihim sayaqlibuun aayaddaana wuxuu ku fasiray waruumu ruum iyo arinteedana arin hadda dambaysama waa arrin dhacday oo markii ruum laga qaalib noqday ilaahayna u ballan qaaday in muxuu ahaa e, dhowr sano kadib ay ayagana qaalib noqon doonaan ayadna waa soo hormartay saas ayuu leeyay marka marka tafsiirka howlahaasoo dhan dukhaanka iyo ruum iyo lizaman iyo nabdsulbasit alkubra iyo dhammaan waa arrimo soo hormaray oo soo dhammaaday ayuu kala jeedaa radia allahu tacala an arda iyo qiiqaas uu rabbigan sheegay subxaanahu wa tacaala fartaqib yowma tati sama bidukhaanin mubiinin madhabkaas cabdulahi bn mascuud waad ujeedaan madhab kaloo waxaa jira ay hogaaminayaan ninka la yihahdo xudayf bn yamaan saaxib asr rasul lah sal slm cbdullahi bn cumar iyo alxasan ibn cali bn abi alib radi allahu tacala canhum ragga ayaga ah iyo rag kale waxay qabaan dukhaanka inuu ahaan doono qabla qiyaami saaca intay qiyaamada dhicin ka hore waxay daliishanaan xadiidka imaam muslim u wariyey oo nabigeena uu yidhi calayhi salaatu wasalaam lan taquuma saaca xataa tarawna qablaha cashra aayaatin fadakara adukhaana wadajaal nabigu wuxu yidhi alai sl slam qiyaamo ma dhici doonta ilaa aad toban ayadood ka aragtaan toban calaamadood kadibna nabigan wuxuu sheegay qiiq iyo waxaa kaluu sheegay dajaal uu sheegay iyo daabadii iyo wax badan buu nabiga tiri alai sl slam ayagoo daliishana waxay leeyihiin qiiqaas waa qubayla alqiyaama taa iyadana waa madhabka labaad culimada marka imaam nawowi nawowi iyo alxaafid ibn xajar iyo waxay ku jamcinayaan ay leeyihiin qiiqii kii horena wuu jiray oo nabiga waqtigiis waa dhaca alayhi sla slam kan daba oo dhici doona malmaanic maxadiidi kan xadiidaas ku sugan yahay tan horan way dhacday ibnu mascuud ayaana ku fasiray marka aljamcu awlaa aljamcu awlaa min atarjiix in eh, nusuusta la jamciyo ayaa ka haboon mid in muxuu aha miisaankiisa la culseeyo saas weeyaan ayib suurat lxujuraat qowluhu tacala qowlka allo yidhi laa tarfacuu karhaw qaadin aswaatakum codadkiina fowqa sawti nabi nabiga codkiisa ka saramarin weyaan xadiidka laba boqol iyo afartanaad can ibn abi muleyka ibn abi muleyka ninka la yidhaahdo magaciisa waxaa la yihahdaa cabdillaah ibnu cubaydillaah ayaa la yidhahdaa ataymi ninkaas sayd abubakr radi allahu taala noodaha isku qola yihiin qaraaba yihiin weyaan wuxuu dhashay khilaafadii sayd cali taabiciintu ka mid yahay amaba in yar ka hore wuxuu dhintay boqol iyo toddoba iyo tobanka hijrada nabigeena alayh slat slam ibn abi muleyka ayaa wuxuu le wuxuu yidhi kaada waxay sigeen ama ay ku sigteen kaada alkhayraani labada khayrka badnaa waxay ku sigteen an yahlika inay halaagsamaan ay ku sigteen abu bakrin iyo cumaru abu bakr iyo cumar inay halaagsamaan radia allahu tacala canhum ay ku sigteen ayuu yidhi ayib waxay kor u qaadeen aswaatuhumaa codadkooda cinda nabi nabi agtiisa dhawaaqooda ay kor u qaadeen xiina goortii qadima calayhi uu nabigu u yimid rakbun safar iyo wafdi rakbu bani tamiim reer bani tamiim oo dhanka najdi degnaa dhanka najdi riyaad iyo cunayse iyo qasiim iyo dhankaas ilaa haddaba reer bani tamiim ayaa marka reer bani tamiim wafdigoodii markay yimaadeen ayay nabiga agtiisa calayi slat slam labadaas abubakar iyo cumar ay cod kor ugu qaadeen fa ashaara sababta maxay fa ashaara wuxuu tilmaamay ama uu ku taliyey axaduhumaa midkood bilaqrac ibnu xaabis aqra ibnu xaabis in madax laga dhigo oo reer bani tamiim iyo raggaas imaaday wafdigaas in aqra ibnu xaabis madax looga dhigo ayuu midkood muxuu aha ishaaray ood ku taliyey aqra ibnu xaabis akhii mujaashi ahaa caqra ibnu wuxuu geeriyooday hijrada khilaafadii sayd cumaan radi allahu tacala wa ashara aakharu kii kalena wuxuu muxuuha tilmaamay ood ku taliyey birajulin aakhara nin kale ayuu ku taliyey kii kalena ninka kale waxaa la yihahda alqacqac ibnu macbad atamimi ninka asaga waxaa la dhihi jiray tayaar alfuraat hirki furaat webiga furaat oo aadku weyne ciraaq maro ayaa mxuu ahaa webigaas furaad la yihahda hirkiisa iyo biyihiisa ayaa ninkaas looga eh, looga naaneeyey likatrati juudihi wa icطaahi wa infaaqihi waxbixintiisa iyo deeqsinimadiisa darteed ayaa loogu bixiyey eh, tayaar furaat ayaa ninkaas qaaqaaca inuu madaxa laga dhiga kii kalna ku taliyey laakiin kan hore ayaa ku taliyey abubakr mis cumar kan dambe cumar ku tarmisa abubakr radi allahu taala anhuma lama sheegin qaala naaficun naafica wuxuu yidhi oo raggii ruwaadda xadiidka ka mid ah laa axfadu ismahu magaciisa ma xifdisani laakiin raggii kale ayaa sheegay faqaala abubakrin wuxuu yidhi cumar wuxuu ku yidhi maa aradta maadan doonin ilaa khilaafi inaad ii dabamarto wixii aniga aan dhahay wax ka duwa inaad sheegto ubaad doonaysay qaala wuxuu yidhi maa aradtu maanan doonin abubakar u khilaafak in adiga ku dabamara fartafacat waxaa kor noqotay aswaatuhuma codadkooda fii dalika arrinka asaga markay ka hawada hadlayeen korbay u yar qaadeen waa taqaana ragga haddii har laysku yar celceliyo cod korbu iska aadi faanzala allah alla soo wa tacala yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alli nabi rumeeyow laa tarfacuu kor ha u qaadin aswaatakum iyo sawtkiina fowqa sawti nabiy nabiga calayi sl codkiisa ka sare kor ha u qaadina weyaan lahu bilqowl codkana kor ha ugu ka jahri bacdikum libacdin barkiina barka kale saa codka kor iskugu qaadaan ama aad muxua ah, iskugu taagtaagtaan ku agtaagina weyaan an taxbata acmaalukum waxaa weyaan walaa tajcalu biqowlka jaba bacdukum bacdin an taxbata acmaalukum camalkiina inuu bura adinka aan ogeyn si ay u dhicin weyaan qaala ibnu zubayr wuxuu yidhi cbdulahi muxuu ahaa ibnu zubayr famaa kaana cumar ahay ibnu zubayra wuxuu yidhi famaa kaana ma ahayn cumar cumar yusmicu mid maqashiyo rasuula rasulka sal slm bacda hadihi alaayat aayadda markay soo deged kadib codkiisa ma gaarsiin jirin aad buu hoos u dhigi jiray xataa yastafimahu ilaa nabiga uu mxuu ahaa dib u weydiiyey oo maxaa tiri ilah ka yidhahda ilaa nabiga uu yidhi maxaa tira uu ka yidhahda istifaamka waxaa waa qofka markaad war kuu sheegaadan weli aad si fiican ood ku gaarin istifhaam ayaa la yihahda xataa yastafimahu ilaa aad ibnu zubayr muusan sheegin dalika arrinka asaga can abihi abihi kama sheegin yacni wuxuu ula jeeda ababakrin aaba muxuu ku yahay ibnu zubayr hoydii maxay tahay asmaa bint abi bakr marka hooyada qofkii dhaliso aaba kumaaha waa shay macruuf marka xadiidka laba boqol iyo kow iyo afartanaad can anas bn malik waxaa lagu radi allahu tacala canhuma canhu qala wuxuu yidhi anas bn malik lamaa nazalat markay soo degtay hadihi alayat ayadan oo tanna yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu almin rumeeyo laa tarfacu hasana marninaha oo kor haw qaadina aswaatakum codadkiina fowqa sawti nebi nabiga codkiisa ka sare ilaa akhiri aayat aayadda muxuuha laga gaara jalasa waxaa fadhiisay thaabit ibnu qays ninka la thaabit ibnu qays waa saxaabi jaliilah thaabit ibnu qays ibnu shamaas ayaa la yihahdaa khatiibu nabiyi nabiga khatiibkiisii markii nabiga rag wafdi ay yimaadaan oo in si fiican loo khudb muxuu loo warramo oo warbixin adag la siiyo baahdo ninka istaagi jiray oo si fiican u jiray ayuu ahaa khatiib alansaarna waa la dhihi jiray ka hore reer khasraj ayuu ahaa jannada ayaa loogu bishaareeyey digaalkii lagula digaalamayay murtadiintii uu ka mid ahaa musaylamat alkadaab ayuu ku geeriyooday radia allahu anhu arda ku shahiiday nabigana janna ugu bishaaray alai sl slam haabit ibnu qays ibnu shamaas ayaa wuxuu fariisay jalasa waxaa fariisay haabit ibnu qays ibnu shamaas fii beyti gurigiisa ayuu fariisay wa qaala wuxuu yidhi min ahli naar ahli naar ayaan ka mid ah. an taxbata acmaalakum antum laa tashcuruun ayuu wuxuu qaatay inuu ahli naar yahay weyaan ilaa codka kor qaadi jiray wa qaala wuxuu yidhi ana aniga min ahli naar ahlinaar ayaan ka mid ahay waxtabasa wuxuu ku xabismay uu fariisay caninabi nbwaxtabasa wuxuu ka xabismay uu ka maqnaaday caninabi nabiga ayuu ka maqnaaday fa sa'ala nabiyu nabiga ayaa weydiiyey sacad ibnu mucaad saxaabigaa sacad ibnu mucaad waa taqaanaan niminka ree aws niminka ree aws ilaniminkai ree ansaareed laba qol ay ahayen aws iyo khasraj niminka ree aws geeridiisana sanadkii shanaad ayay ahayd dhaawac kusoo gaaray dagaalka khandaq ayaad u geeriyooday masjidka nabiga cala sl slam ayaa teendho looga sameye lagu daweyn jiray waa tii uu nabiga yidhi ala sl slam geerida sacad ayaa muxua u gelgishay uu yidhi waa tii uu nabiga yidhi alayhi slat eh, qabriga cadaabka iyo damada qabriga maaha damada dumitaanka qabriga qofka saa usoo duma qofka badbaada haduu jira waxaa ka badbaadi lahaa sacad waa kii uu nabiga yidhi alayhi slat slaam niminka in la laayo maadaama ay cahdigii ballanta ka baxeen ninkii xukumay oo qalin ku duugay ayuu ahaa markaasaa carshiga alle ama fowqi sabc samaawaat xukunka alle subxaana wa tacala u xukumay xukunkiisa mid lamid ayaa ah xukuntay waati uu nabigu ku yidhi alai sl slam sacd ninka la yihahdo mucaad ayaa wuxuu weydiiyey nabiga fa wuxuu yidhi yaa camr ya abaa camr camr abi aba camrow kunyadiisaay ahayd maa shanu haabit haabit maxaa ku dhacay ishtaka miyuu xanuunsaday qaala sacd wuxuu yidhi inahu isaga lajaari waa jiraankayga wamaa calimtu lahu shakwa xanuun kuma oga weyaan qaal wuxuu yidhi faataahu sacdun sacd baa u yimid oo fadakara lahu wuxuu u sheegay qowla rasul rasulka al hadalkiisa u sheegay faqaala haabitan wuxuu yidhi unzilat waxaa la soo dejiyey hadihi ilaayata aayadana walaqad calimtum adinkana waad ogsoontihin ani aniga min anfacikum midkiin idinkoo korqaaditaanka badan ay inaan nahay sawtan xagga codka calaa rasuli rasulka al sal slm fa ana aniga min ahli naar ahli naar ayaan ka mid ah weyaan fadakara dalika sacd arrinkaas buu u sheegay lilnabi nabigu u shegay sal l slm faqala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm bal warkaa ina iska dhaaf oo inuu ahlunaar iyo xagga iska dhige huwa isaga min ahli janna ahlujanno weyaan allahu akbar zaada wuxuu ku kordhay fii riwaayati riwaayat fa kunaa waxaan inarahu aragnay yamshikuwa arka ayaan ahenay yamshi isagoo socdo bayna adhurina dhexdanaga iyo dhabarkanaga rajulun nin oo min ahli jannati ahlu janna ah. inuu yahay arki jirnin weyaan wa fii riwaayatin kaana haabit ibnu qays wuxuu ahaa khaiiba alansaar ree ansaareed ayuu khaiib u ahaan jiray intuusan nabiga waqhtigiisa khaiib u noqonin suurat alxadiid waa in sha allahu tacaala maa qabla alakhiir qowluhu tacala qowlka allu ilaala miyani miyaanan ayna gaarin oynan mxuu ahay ahaanin liladiina kuwii alam yani miyayna gaarin liladiina kuwii aamanuu alina birum an takhshaca inay khushuucdo quluubuhum quluubtooda lidikri dikriga alla subxana wa tacala xadiidka laba boqol iyo laba iyo afartanaad can ibni mascuud waxaa lagu yhi cbdullahi bn mascuud qaala wuxuu yihi cbdullahi bn mascuud maa kaana ma ahayn bayna islaamina islaamkanaga iyo wa bayna citaabina wa bayna an caatabana iyo goorta u na eh, eh, dhaleeceeyey amaba na eedeeyey allah alla weyni bi hadi ayat aayadana alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubum lidikr illaahi ilaa arbaca siniin afar sana unbaa udhexaysay saas ayuu leey radi allahu tacala an arda aayaddan suuratulxadiid ay ku jirtaa suuratulxadiid oad garanaysaan waa suura madaniya cabdullahi bn mascuudna wuxuu ahaa rag u horreeyey soo islaama marka macnaheeda waxaa aayaddan madiine waxay kusoo degtay maka ayuu kala joodaa arrintaa marka ku noqosho badan bay u baahan tahayo aayado suurado waxaa jiraan badan oo madani ah oo aayado dhowr oo maki ay ku jiraan cagsigana ma jirtaa la hubsado ay u baahanaysaa weyaan ayb suurat اlxashri qowluhu tacala qowlka all yii yuhiruuna way doorayaan calaa anfusihim nafyaalkooda ay ka doorayaan walow kaana haba bihim ay ku bihim ayaga khasaasatun baahi iyo gaajo weeyaan xadiidka laba boqol abi hurayrata waxaa lagu radi allahu rawiyat اlislam weyaan ana rajula inba ata nabiya nabigu yimid sal l slem fabacaa ana rajula inba ata nabi nabigu yimid waa nin martiya horfaadsan nabigu yimid fabacaa nabigu wuxuu u diray ilaa nisaaya haweenkiisa ayuu u diray adeeg wuxuu yidhi ninkaa martida lagu martisooro ma haysaan fa qulna waxay yidhahdeen dhammaantood maa macana agta naga maahan biyu maa nabi allow hayna wax kaloo guriganaga yeel lama arko arrinta bas bal aad u fiiriya guryaha nabiga ala dhamaan la maray biyo bas ha wax kaloo cunna ma taalo annagan bal aad ha fiiriya fa qala rasul wuxu yih man yadumu yaa dumi oo soo aw yudiifu yaa martiqaadi hada kan faqala rajulun ba wuxuu min asaari ansaarad ka mid ana aniga yaa nabi allow martiqaadi fanalaqa bihi wuu la tagay ilaa imraati haweenaydiis u geeyey faqala wuxu karamay oo wanaaji dayfa rasul rasulka martihi sal slam ninkaa martiu nabigu iyo alai sl slam ee karamay faqaalat waxay tihi maa cindana agta nagama ahan ilaa quutu sibyaani caruurtayda quudkii aan ugu talgalay intii u qasay ama aan u macnaha badan oo hadda nin wax lagu martiqaadan lahayn waxa ka weyn mahay weyaan faqala wuxuu yidhi hayiii diyaari acaamika aad hayso diyaari isku hagaaji weyaan waasbixi shid siraajaki faanuustaada nalkaadana shid nacam wanawimi hurdsi sibyaanaki caruurtaadana hurdsi weeyaan idaa araaduu cashaaa markay casho doonaan kow fahayaat tacaamaha cunadeeda ay diyaarisay wa asbaxat waxay shiday siraajaha faanuusteedana way shida weeyaan wanawamat waxay hurdsiyey sibyaanaha caruurteedii uma qaamat way istaagtay kaanaha sida ayadoo tuslixu isku aadinaysa siraajaha faanuusteedii faadfaat way demisay wa mxuu ahaa faanusteeda isku toosina hagaajina kadibna gacantay ku dhufatay waa waxay ugu tirgashay filin iyo hawl la diyaariyey oo qiimo badan ay ahayd weyaan qorshe la diyaariyey wanaag badan ayuu ahaa ayb faadfaat way demisay fajacalaa waxay guudagaleen marka saxaabiga iyo saxaabiyaddii qiimaha badnaa yuriyaanihi inay tusiyaan ooy mxua moodsiiyaan annahum ay yaakulaan inay la cunaan gabadhaas cunada inay gacanta geliso oy la cunayso amaba weel kale gacangelin laazim maaha waxaa laga yaabaa iyaga inay saxan faaruq soo qaateen oo muxuuaha inay gacmaha geliyaan oo ay ay samaynayaana suuragalla inuu ninka muxuu ahaa gacanta la gashtay ood waxbana cunaynin iyadana ay meel si kale qof waxuna iska dhigaysana waa gooni xanje iyo waxay muxuuaha qaadato i rugtaba wamaa ilaa dalika ama ay muxuuaha wax dhaqdhaqaajiso si ay ahaydba marka waxay tusiyeen inay ayagii wax ayagana nacam fabata waxbana ma fabata waxay baryeen aawiyeyn ayagoo baglaalan labadoodii ayagoo baglaalan waba bagooda uusan ku jirin calooshoodii ayay baryeen carruurtiina kaba sii daran waad ogeydeen ayagoo mxuu ahaa waxbaana cunin ayaa mxuu ahaa la seexiyey falama asbaxa markuu waa bariistay ninkii hadaa ilaa rasulilah buu kalay fa wuxuu yihi nabigeena alayh sl slam daxika allah alla weyne uu ku qoslay alleylata hali waa daxik yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi wa sulطaanihi wa kibriyaahi farxad iyo arrintii uu subxaana wa tacaala wanaagaas ayaa keenaysa weyaan inuu alla subxana wataala ku qoslo ow cajiba alla la yaabay min facaalikuma falkiina aad fasheen aw ficaalikuma labadaba waa la dhihi karaa faanzl allah alla weynaa soo wa tacaala wayuutiruuna way doorayaan calaa anfusihim nafyaalkooda ka doorayaan wixii ayaga u baahnayn ka doorayaan qof kale u doorayaan walow kaana haba ahaat bihim ayaga khasaasatun dhibaato iyo haba hayso weyaan waman qofkii yuuqa laga ilaaliyo nafsi naftiisa bakaylimada laga ilaaliyo fa ulaaika ayaga hum ayaga ba almunfixuuna kuwa liibaanaya weyaan hada wallah aclam sal allah wslam